bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الmؤلف xafidh اllah taعaalى qwlhm in الraawiya إda kana ثiqة وانfarada bالxadiiث min أصlه kana maqbula fakadalika infiraaduhu biziyaada wahuwa اxtijaajun marduud waxaan soo haynay laba dariiqan shalay sheegnay waxaan ku dhex jirnay ziyaadaatu الhiqa ama ziyaadaatu الhiqaat laba waxaan sheegnay dariiqo dariiqana waxaa iska leh muxadisiintii hore waa dariiqada ay ictimaadaan ku socdaan waxayna ahayd in ziyaadadu qaraa-in iyo lagu rajaxo ee yacni alqabuulu mutlaqan in layska aqbalo mutlaqan wanafyu e, mutlaqan labadaba inaysan jirin mararka qaarna in ziyaadada aan la aqbalaynin oo la cileeyo mararka qaarna in la aqbalo ayaa dhacdo qaraa-in bay marka iyaga ku socdaan wax qaanuun u gaar a ah ma laha ee dariiqada fuqahada usuuliyiinta mutakalimiinta kalaamka ku ta iyo bacdi culamaaءi alxadiid oo dambe oo a'imadii dambe oho iyaguna usuuliyiintaasi iyo fuqahada ku ta'asuray ayaa iyaga waxay u leexdeen inay yidhaahdaan aziyaadatu min ahiqati maqbuulaة muطlaqan ziyaadatu hiqa waa maqbuula mutlaqan sideedaba taas ayuu marka soo radiyey oo dariiqadaa dambe dariiqo xoog badan maaha ee waxyaabaha ay xujaystaan oo ka hadlay waxaa ku jirtay inay dhahayaan ina zaa'ida macahu ziyaadatu cilmin waman xafida xujatu calaa man lam yaxfad qofka hadduu wax xifdiyo isagaa xujo ah oo qofka kale xujo ku ah leanna zaa'id iyo ziyaado cilmi buu haayaa taasna wuxuu ugu soo jawaabay waa hadday ziyaadadu nabad gasho oo ziyaadadu hadday saxiix tahay ziyaadada iyo ziyaado la-aanta dabcan ninka wax zaa'idiyey warkiisaa la qaadana waa hadday ansaxdo waayo laakiin ee hadda waxaa laysku hayaa ziyaadadani hal saxad am laa laba waxaa kaley ku socdaan qofka xadiidka waqfiyey waxay yidhaahdeen waa ra'yi raawiga uu leeyahay qofka waaqifka ahna xifdigiisaa gaabtay oo shakiyaa ku jiro wax marka shaki iyo in looga taga marka maaha wixii ninkii cilmiga la yimid ee wax siyaadiyey taana waxaa lagu jawaabay ninka raafica ah ee xadiidka kor yeelaa laftiisa shakiga waa haystaa oo waxaa laga yaabaa isaga laftiisa annahu salaka cala aljaadda xadiid wuxuu asal ku yahay nebiga in laga wariyey sal alla l slam jaadadaas iyo asalkaas inuu iska qabsaday baa laga yaabaa isagoo isdhahaaya taasaa xoog leh oo meeshaas waham iyo uu ka yimaado saddex marka daliilkooda saddexaaduu casharkeenna ka bilaabmayaa marka maanta qowluhum ay leeyihiin ina raawiya raawiga idaa kaana hiqatan hadduu hiqa yahay wainfarada bilxadiidi xadiidkana uu la gooni noqdo min aslihi asalka xadiidkaba uu keligiis wariyo kaana maqbuulan maqbuula u ahaa jiri wuxuu leeyay ninkan raawiya hiqada ah asla asalkaba hadduu xadiid wariyo sow lama qaadan jirin ziyaadadana aan xadiid cusub oo kale maan u aragna ayb fakadalika sidaadaasoo kale infiraaduhu biziyaadati inuu ziyaadada lagoo la gooni noqoshadiisa ou ziyaadada la gooni noqonayana sidaas ha ahaato wahuwa ixtijaajun marduud wuxuu leeyahay marka waa ixtijaaj iyo xujaysi marduud ah oo la radiyey liannahu laysa kullu xadiidin waayo xadiid kasta ma aha tafarada bihi ou la gooni noqday ay hiqatun qof hiqaa uu la gooni noqday ma ahan kaa yacni tafarada bihi tafarada bihi ay hiqatun ou la gooni noqday kaana ahaya yakuunu inuu ahaanayo midkaasi maqbuulan yani tafar yani jawaabtiisu waxay tahay xadiid kasta oo nin hiqa ah uu la gooni noqdo awalba maqbuul ma aha meeshaas marka u fiirso xadiid kasta ou la goonin noqdo qof fiqo ah asalma wuxuu ahaan jiray maqbuul la yska qaato maya buu leeyahy sidaas ma aha ayb taas marka waxay ku tusee haddiiba bacd alaxaadiid tafarud keligeed fulaana la gooni noqday dartiis looga tegaya mararka qaar ziyaadada in laga tagaa min baabi owlaa bay noqona iyadana ayb uma ina alfarqa farqiga bayna tafarudi raawi bilxadiidi raawiga inuu xadiidka la gooni noqdo min aslihi asalka xadiidkaba ma aan ziyaado xadiid dhanbowba la gooni noqday masaladaa iyo bayna tafarudihi biziyaadati iyo ziyaado inuu la gooni noqodkiisa farqiga u dhexeeya daahirun waa iska muuqdaa waayo midaan ziyaadada dad kalea la wariyey mana sheegin ziyaadada inuu asagu gafsan yahay waa dhici kartaa laakiin midaani cidima haysato lama khilaafin laakiin ziyaadada waa lagu khilaafay isaga in lagu khilaaf wax lagu khilaafay iyo waxaan lagu khilaafinna isku mid maahan awalba ayib lianna tafarudahu bilxadiidi xadiidka la gooni noqodkiisa xadiidka uu la gooni noqdo laa yalzamu minhu ka laasimi maayo tadaruqu sahwi iyo walgaflati ninkan xadiiduu keligiis iska wariyeyba maanta yacni ma ka laasimayo inuu usoo banbaxo sahwi iyo kafla ilaa gayrihi min athiqaati laa yalzamu minhu yacni xaggiisa ka laasimi maayo tadaruqu sahwi sahwi inuu u banbaxo iyo walgaflati iyo kaflo ilaa gayrihi geyrkiis yacni lagu xukumo min athiqaati ah ninkan keligiisuu xadiid wariyey cidi lama warinin inuu keligiis xadiid wariyey dad kale miyou dad kale miyaa qalad ay ku noqonay arrintaas yani isaga keligiis markuu xadiid wariyo cid uu usoo jiidayo qalad ma jiro laakiin markay ziyaado ay tahay haddii la yidhaha ninkan keligiis wax ziyaadiyey ha la raaco ziyaadadiisa ha la hormariyo ha la qaato <coughs> maxaa ka dhalanaya markaas dadkii kale ee badnaay ama ka xifdiga badnaay in la yidhaha waa sahwiyeen aa ka dhalanaya laakiin keligiis markuu xadiid wariyo waxaas ma ka dhalanayaan meeshaas marka waa meel aada muhiim ah waana farqi u dhexeeya ziyaadada iyo xadiidka asalka ah xadiid asal oo dadka aynan warinin hadduu keligiis wariyey cid kale u keeni mayso arrintaas dacfi iyo qalad iyo sahwi ma ku keenayso leanna waxbaba warininba kuwa kale laakiin marka ziyaadadiisa hala ansixiyo la dhaho waxaa ka dhalanaya gayruhu min alxufaad in la qalad xugmiyo marka keligiis in inta la soo hormariyo warkiisa kuwii kalena sahwi iyo qalad lagu keeno ma fududo arrintaas marka farqigaas baab u dhaxeeya marka bikhilaafi tafarudihi biziyaadati haahay laa yalzamu minhu tadaruqu sahwi waalgaflati ilaa gayrihi min athiqaati id cille ee laa mukhaalafata lahum mukhaalafo uma aha ayg bikhilaafi tafarudihi biziyaadati laakiin ziyaadada inuu la gooni noqdo waa khilaafsan tahay id idaa lam yarwihaa hadduunan warinin ziyaadadii man huwa awhaqu mid isaga ka hiqanimo badan wa aktaru cadadan ka yacni xagga tiradana ka badan haddii ziyaadada uunan warinaynin fadannu danniga haalibun bita fadannu malaha haalibun wuxuu haalib ku yahay bitarjiixi riwaayatihim dadka badan riwaayadooda in la rajaxo calaa riwaayatihi laga rajaxo wamabnaa hada almri arrinkan waxa uu ku dhismaayana calaa halabati danniga arrinkan marka iclaalka iyo halabatu danni uu ku dhisan yahay qaala ibnu xajar ibnu xajar waxa uu yidhi mubayinan hadihi اlmas'alata isagoo mas'aladan caddaynayo walxaqu fi hada mas'aladan xaqeedu waxa uu yahay ana ziyaadata hiqati hiqada waxa uu ziyaadiyo laa tuqbalu la aqbali maayo muطlaqan daa'iman sideedaba mar walbo waman aطlaqa dalika qofkii iطlaaqo in la aqbalayo min alfuqahaa'i walusuuliyiina ah falam yusib ma asiibin wainamaa yaqbaluuna waxay aqbalaan culamaau lxadiid dalika kaagaas oo ziyaadada ah ida stawow fi lwasfi hadday tilmaanta ku sinaadaan xalay shalay casharkan sheegayna idaa idaa zaada xaafidun calaa xaafidin waa la aqbalaa ayb leanna wasfigay ku sinaadeen walam yatacarad bacduhum qaarkoodna uunan u banbixin linafyihaa ziyaadada anfinteeda lafdan ow macnan lafdi ahaan ama macnana ahaan yani ziyaadada iyo yan mukhaalafa ma jirto wey marka midda laba ma laba yacni hadda wuxuu kuu sheegay labo xaalad xaaladda ay xaafid iyo xaafid isleeyihiin oy siman yihiin ninkan ziyaadadiisa waa la aqbalaa haddii ninka ziyaadada keenay ou xifdi badan yahayna min baabi owlaa waayaba soo maa waayahay xaafid iyo xaafiday isleeyihiin nin baa ziyaadada keenay ninka kale waaba inkiray ziyaadadii ma jirto yidhi lafdi ahaana u inkiray macno ahaana u inkiray markaas idiraabaa jiro ziyaadadii marka layska aqbali maayo wa qaala aydan wuxuu yidhi tafarudu waaxidin canhu bihaa mid inuu la gooni noqdo ziyaadada ay ziyaadata duunahum dadka badan ka sokay maca tawafuri dawaaciihim waxa ugu yeerayo iyadooy dhammaystiran tahay cala alahdi canhu in laga qaato raawiga laga warinayo wa jamci xadiidihi iyo xadiidkiisa jamcintiisa yaqtadii wuxuu keenayaa riibatan shaki tuujibu tawaqufa canha in laga istaago ziyaadadaas waajibsanayso wa qaala sakhaawiyu sakhaawi wuxuu yihi bacda kalaamin lahu hadal uu leeyahay kadib rawaahu xadiidka waxaa wariyey jamaacatu min alxufaadi alahbaati baa wariyeen calaa wajhin sibay ku wariyeen wa rawaahu waxaa wariyey man huwa duunahum kuwa ka hooseeyo fi dabdi uga hooseeya iyo walitqaani iyo walcadadi dabdiga itqaanka iyo tirada calaa wajhin bay ku wariyeen wej kale yashtamilu calaa ziyaadatin fi sanad wejkaas oo koobsanaayo ziyaado sanadka dhexdiisa fa kayfa sideebaa tuqbalu ziyaadatuhum ziyaadadooda loo aqbalayaa waqad khaalafahum iyadoo uu khilaafay man laa yakfalu qof aan yacnii ka dhoohanaanaynin miluhum iyagoo kale uunan ka dhoohanaanaynin canha ziyaadadan lixifdihim liajli xifdihim iyo wakahratihim xifdigooda iyo badnaanta darteed mid kuwan ziyaadadooda la aqbali maayo leanna kuwaan waa sheegi lahaayeen ayagaba waa ka xifdi badan yihin waana ka badan yihin walgaradu ulajeedadu waxay tahay ana shaykhahum zuhrey sheykhooda zuhri miman yujmacu xadiiduhu waa dadka axaadiidtiisa aada loo ururiyo wayuta ayb wayuctanaa bimarwiyaatihi marwiyaadkiisana la daneeyo waxa uu weriyo bixaysu meel yuqaalu la dhahayo innahu low rawaahaa hadduu werin lahaa ziyaadadaa zuhri la samicahaa minhu xufaadu asxaabihi asxaabtiisa xufaaddoodaa ka maqli lahaa walow samicuuhaa hadday maqli lahaayeenna la rawowhaa way werin lahaayeen walamaa tadaabaquu calaa tarkihaa kulligood maynan isugu tageen ka tegis hadda muxuu ka hadlayaa raggii waaweynaay dhan ma werinin nin iska saduuq ah yaa wariyey waxaa la dhahayaa war dadkii zuhri yacni xadaran wa safaran la joogay asxaabtiisii laasimtay mar meel walba ku laasimtay ayaaba weri lahaayeen hadday ka maqli lahaayeen waa werin lahaayeen qaala shaykhuna wuxuu yidhi yani ibnu xajar buu u jeedaa waladii yaqlibu cala danni sida malada ku qaalibka ah fi hada kan iyo waamhaalihi waxa la midka ah taqliidu raawi ziyaada ziyaadada raawiga keenay in la gaf xugmiyo waqad taqadama waxaa soo hormaray qowlu bni cabdilhaadi ibni cabdilhaadi qowlkiisa wa tuqbalu waa la aqbalaa ziyaadada fii mowdicin aakhara meel kale liqaraa-ina takhusuhaa qaraa-in markaa u gaar ah waman xakama fii dalika qofkii kaagaa ku xukuma ziyaadada xukman caaman xugun caan ah oo xugun caam ah faqad halida waa gefay bal kullu ziyaadatin lahaa xukmun ziyaado kastaa xugun bay leedahay ama alcamaliyu intaan hadda maxay ahayd aan soo hayn wixii aan ku jirno o dhan maxay ahayn nadari qawaacid buu ka hadlaya hal hadda halkan wuxuu ka gala camaliya camaliyan qawaacidkii waa sheegeen camal ahaan culamaa ulxadiid say ula dhaqmaan ziyaadada markay ku timaado xadiid raddu jamaacatin min xufaadi alxadiidi ziyaadaatin jamaaca xufaadulxadiidka ka mida ziyaadaad raddinta ay radiyeen ziyaadaadka oo fi lmutuuni ku sugan liruwaatin hiqaatin weliba u sugnaatay oo dad hiqaada ay warinayaan walam yarid can haa-ulaa'i mana ku soo aroorin alxufaadi xufaadan kuma soo aroorin cinda alikhtilaafi ikhtilaafka agtiisa ixtijaajun xujaysi bixujaji lmutakallimiina iyo wagayrihi mutakallimiinta xujajkoodana laguma soo aroorinin bal idaa qabiluuhaa hadday aqbalaan culimada yani xadiidka fadalika kaagaasi limakaani man waxay u aqbaleen limakaani man zaadahaa qofkii ziyaadiyey darajadiisa min alxifdi waalcadadi bay u aqbaleen ee kownuhaa ziyaado inay iska tahay uma aqbalin iyo wagayrihi ayb bal idaa qabiluuha fadalika limakaani man zaadaha min alxifdi wاlcadadi wagayri dalika min alqaraa'ini bay ku rajaxeen ay ku aqbaleen fa kullu xadiidin xadiid kastoo acaluuhu ay cileeyeen bilirsaali ay ku cileeyeen aw ilwaqfi ay ku cilleeyeen huwa raddun waa raddin liziyaadatin fi sanad markay xadiid irsaal ku cileynayaan dariiqa kalena oo musnad ku yimid ama mawsuul waaba ziyaadada waaye waxay cilleeyeen markaas ziyaadada sanadka ku sugan oy raddinayaan waaye wahuwa mutawaatirun fii kutubihim inay sidaa tahayna marna ay aqbalaan markay aqbalayaanna limakaani man zaadaha min alxifdi waalcadadi inay ku aqbaleen iyo qaraa-in markay wax ku cilaynayaanna inay ziyaadada markay cilaynayaanna inay iyadana taas inay weysay darteed ay ku cilaynayaan arrintaa marka mutawaatir bay ku tahay kutub kutubulxadiid wa mihaaluhu tusaalihiisa waxaa ka mid ah raddulbukhaariyi bukhaari radinta uu radiyey ziyaadatan lishucbata ziyaado ou shucba ziyaadiyey can salamata bni kuhayl ou ka ziyaadiyey isagoo ka warinayo faqaala wuxuu yihi bukhaari wazaada fiihi calqamatu shucba marka yani wazaada fiihi calqamata shucba wuxuu ku ziyaadiyey xadiidka calqama walaysa fiihi mana ku jira yani sanadkii ayuu shucba wuxuu ku daray calqama ayuu ku ziyaadiyey calqamana sanadka kuma jiro hadda shucba sow hiqa maaha thiqatun xaafid maadaama raggii kale ka badnaa isaga la midkaa ah aynan ziyaadada ku darin oynan la imaanin waa cileeyey marka ayb meeshaas marka calqamo marka in sanadka lagu dhex sheego waa ziyaado marka aan sugnaaninoo waa cilla la dhahaa marka sanadka sanadka uu ku jira ninkaas zaa'idka ah hadda riwaayada shucbo oo calqama lagu dhex daray maxaa lagu magacaaba ya ha almazid ha almazid fi mutasil alasaniid riwaayadan la wahamka qaladka lagu xukumay almasiid fii muqtasil asaniid midda naaqiska ah iyadaa saxiixa midda naaqiska marka irsaal khafiya ma lagu sheega maya haddii ziyaadada raajix noqoto oo naqsiga laga raajix yahay riwaayada marka naaqisada waxaa lagu magacaabaa irsaal khafi marka mursalka khafiga iyo masiidku calaaqa ka dhexayso haddii ziyaadada la rajaxana irsaal khafi waa ciladu haddii riwaayada naaqiskaa la rajaxa irsaal ma lagu tilmaamayo iyada waa cala aljaadda midda kasoo horjeeda ziyaadada ay ku jirto ayaa waxaa la dhahaya almasiidu fi mutasili اlasaniid hadda middaan calqama marka waa maiid fi middaan shucba waa almasiid fi mutasili اlasaniid wa qaala abu dawuuda abu dawuud wuxuu yihi samictu axmeda axmed baan ka maqlay waqad dakartu lahu waxaan u sheegay maa zaada hushaymun hushaym wuxuu ziyaadiyey fii xadiidi cubayd bni cumayr can cumara fi lmafquudi ku saabsan calaa yaxya bni saciid ou ka ziyaadiyey oo laba yaa iskhilaafsan hadda yaxya bnu saciid iyo hushaym hushaym iyo yaxya bnu saciid ayaa hushaym ibnu bashiir iyo yaxya bnu saciid ayaa iskhilaafay hushaym baa marka ziyaado wuxuu la yimid xadiidka cubayd bnu cumayr can cumara fi lmafquudi buu wax ku ziyaadiyey yaxya bnu saciidna ma sheegin ziyaadadaas qaala wuxuu yidhi imaam axmed yaxyaa axfadu min hushaymin yaxya bnu saciid waa ka xifdi badan yahay hushaym meeshaas marka maxaa laga qaadanaa warkan hay warkan axmed ishmac lahu yah sax ziyaadada ma la raacin lama aqbalin haye ziyaadada lama aqbalin waayo waxa wax ziyaadiye hushaym waayo yaxyaa ma ziyaadinin wuxuuna yidhi yaxyaa axfadu min hushaym wa qaala alaajuriyu aajuri wuxuu yidhi abu cubayd alaajuri waayo aajuri samictu abaa daawuud abu daawuud baan ka maqlay yaquulu isagoo dhahayo xamaad bnu bnu salamata wahima fiihi xamaad baa xadiidkan ku wahmiyey xadiid buu ka hadlaayey zaada wuxuu ziyaadiyey xadiidka uu ku ziyaadiyey matnigiisa wa abwaalahaa xadiidkii anas curaniyiinta nimanka curaniyiinta ahaa wuxuu amray an yashrabuu albanaha wa abwaalahaa markaa wuxuu leeyay xamaad bnu salama wa abwaalahaa buu ku ziyaadiyey wa qaala bnu mandah fii xadiidin ayb marka wahima mar hadduu leeyahay ziyaadada ma aqbalin soo maaha wa qaala bnu mandah fii xadiidin rawaahu jamaacatun xadiidka jamaaca warisa can abi laxwas wa fiihi ziyaadatun baa ku jirtay ana alximaara dameerkii nebiga uu la saarnaa ducaad yuqaalu lahu cufayr in la dhihi jiray jamaaca ayaa can abilaxwas waxay ka wariyeen xadiidka wa fiihi ziyaadatun ayaa ku jirta xadiidka ana alximaara yuqaalu lahu cufayr wa rawaahu abu mascuudin can abi daawuuda can shucbata wa fiihi hadihi ziyaada ku jirta yani ximaarka in yuqaalu lahu cufayra ku jirta shucba ziyaadada riwaayadaani ziyaadada ku jirta wa fiihi hadihi ziyaada wa huwa wahamun ziyaadadana waa qalaq wa qaala bnu camaarin الshahiid waxa uu yidhi xadiidu sulaymaan ataymiy can qataadata can abi ghallaab xadiidu abi muusaa waayo wa fiihi min aziyaadati waxaa ku jirta waidaa qara'a faansituu wa qowluhu waidaa qara'a faansituu huwa cindanaa wahamun min ataymiyi ziyaadadaa waxaa ku daray sulaymaan ataymi xufaadda kale kuma derin waa ziyaada marka aan la aqbalin tanna soo ma arkaysa wa fii muqaabili dalika taa taas kasoo horjeedkeeda waxaa ku sugan qabuulu bacdi alxufaadi xufaadda qaarkood inay aqbaleen liziyaadati daciif hadda ziyaadati fiqan ka hadlayna ziyaadatu daciif la aqbalay baaba jira lianna anaqsa ashalu waayo wuxuu leey naqsigu ayaa fudud aa fudud yahay tusaalayaal u keena marka qaala bnu abi xaatim liabiihi wuxuu ku yidhi lima xakamta maxaad u xukuntay biriwaayati ibni lahiica ibni lahiica riwaayadiisa maxaa u xukuntay ood u soo dhoweysay fa qaala wuxuu yidhi liana fii riwaayati ibni lahiica waxaa ku sugan buu yidhi ziyaadata rajulin nin buu ku ziyaadiyey ibnu lahiica walow kaana nuqsaanu rajulin qof nuqsaamintiis haddii uu ahaan lahaa kana ashala cala bni lahicata xifduhu yani wuxuu leey ibnu lahica isagoo awalba dacfi ku jiray nuqsaanta iyo ziyaadada inuu xifdiyo horta yaa sahla nuqsaan iyo ziyaado in la xifdiyo yaa sahla nuqsaanta leanna ziyaadadu xaraf dheeraada waay marka waxaa la xifdinaa in jumlo ziyaadaa in la xifdiyo iyo iyadoo ziyaadadu maqan tahay in la xifdiyo tay fududah naqsigaa fududa ah. marka ibnulahiica oo awalba dacfi ku jiray nuqsaantii u sahlanayd hadduu ka tegey oo uu maanta ziyaado wax ku keeno wax ku xifdiyo waa la qaadanaa buu leeyahay marka wax dhan waa qaraa-in waxay fiirinaya waxay fiirin marka lianna naqsa ashal markuu leeyahy mararka qaar ee waxaas saas oo kale ay fiirinayaan ilaa ana hadihi alqariinata laakiinse wuxuu yidhi qariinadaani rubamaa uhmilad in layska ihmaaliyaa la arkaa liasbaabin ukhraa asbaabo kale oo yaraaha naaqidu naaqidka u arkayo falaa yuctaradu cala alxaafidi xaafidka lagu ictiraadi maayo fii tarjiixihi tarjiixintiisa idaa kaana calaa aslin haabitin hadduu asal sugan ku taagan yahay walahu fiihi xujatun masluukatunna oo u haysto wain kaana qowluhu inkastoo qowlkiisa fii xadiidin mucayanin xadiid mucayana dhexdiisa marjuuxan uu yahay waa un qaraa-in kale iyo kama tagana marka qaala bnu maciin ibnu maciin waxau yidhi murajixan isagoo rajaxayo man huwa aqalu xifdan qof xifdiya wuxuu yidhi alqowlu qowlu muslim bni saciidin waay wasaxafa shucbatu shucbana waa tasxiifiyey waxaa fiicnaa lahayd amiladan inuu keeno ou qoro mihaalka laftiisa hadalkii la yidhi buu keenaa mihaalkii ma leh waxay qaadanaya marka mihaalka in la raadiya haddii warka mihaalka uu keeni lahaa wax badan baa lagu sii fahmi lahaa hadda marka wuxuu leeyahay shucba iyo mustalim ayuu mustalim rajaxay shucbaana xifdi badanada oo wuxuu yidhi shucbana tasxiifuu sameeyey tasxiifku cilalka waa ku jiray saan soo marnay waa cilalku ka mid yahay marka wuxuu leeyahy mustalim ayaa qowlkiisa la qabanaa shucbana tasxiif buu sameeyey meeshaani marka waxaa weeyaan man huwa aqalu xifdan oo la rajaxay iyada lafteeda qariino unbaa lagu rajaxaa tasxiifkaasi hadduu yahay tasxiifu lasmaa shucba tasxiifu lasmaa waa lagu sheegay shucba asmaada waa tasxiifiyaa amhilooyin badanay keenaan khaalid bnu calqama wuxuu dhihi jiray malik bnu curfuta asmaada sidii uu u maqlay maana tasxiifu samac ayaa ka imaan jiray ou lahaan jiray marka shucba oo tasxiifulasmaa iyo lagu yaqaanay hadda qariinadaas iyo waxyaabahaasa ah marka ninkan ou ka xifdi yar waxaa looga rajaxaya saas waxyaabahaasay milacsanayeen fiirinaya marka cilmiga xadiidka waxaa dareemaya inuusan ahayn hal hal ku dar laba waayo ma aha mar kasta laba waaye hal hal ku dar mar walbo shucbay keyrkiis iskhilaafaan shucbaa la rajaxaa saas ma aha hal hal ku daroo kale ma aha waa wax marka ku xiran qofku tadawuqa dhadhansiga uu dhadhansanayo mumaarasada dheer uu uleeyahay ee ku dhex jirka uu ku dhex jira iyo fahamkiisa wax badan buu u laabanay walidaalika wax iska fudud maa dadka qaar iska cilmigooda uunan meel dheer jirin waxay u malaynayaan tanaaqud tanaaqudna maaha wa qaala anasaa'iyu nasaa-i wuxuu yidhi fii xadiidin ku yidhi qataadatu ahbatu wa axfadu min ashcad qataada ka xifdi badan kana ahbatsan ashcad wa xadiidu ashcada ashbahu bisawaab xadiidka ashcad baana sawaabka u eg qariino kale waay wuxuu ku rajaxaya marka waxyaabo kale ayb wa amaa xifdu lkitaabi waxaan soo haynay qariin alqaraa'in alcaama qariinadii labaad alxifdu baan dhahnay xifdigaan laba u qaybinay xifdu sadrin iyo xifdu kitaab wa amaa xifdu lkitaabi kitaabka xifdigiisa fa ina alkitaabata qoraalku min ahami wasaa'ili aldabdi walitqaani dabdiga iyo itqaanka wasaa-isha loo maro kuwa ugu muhiimsan uu ka mid yahay qoraalka wa biduunihaa kitaabada la-aanteedna waqaca waxaa dhacay kahiirun wax badan yacni waqaca wuxuu ku dhacay kahiirun wax badan oo min almuxadisiina ka mida fi lwahmi waalkhata kitaabada wuxuu ku leeyahy min ahami wasaa'il اdabdi walitqaan waa min ahami wasaa'il dabdi waliqaan iyada keliyaa iyada keliyaa wax lagu xifdiyaa lama dhihin walidaalika dadkan mustashriqiinta waa dhunsan yihiin marka ay sunnada durayaan oo ay leeyihiin waqti dambaa la qoray mar haddaan la qo waxay ka wadaan mar haddaan la qorin maba lagu kalsoonaa karo ee qoraalka keliya lama dhihin isagaa wax kaydiya lama dhihin xifdiga sadriga iyo xifdulkitaaba labaduba waxaa lagu dabdisan karaa oo hadda waxaan arkaynaa qur-aanka musxafkana waa lagu dabdiyey laabtana waa lagu hayaa soo maa xilligii horena marka waa la xifdi jiray waana la qori jiray hadhow labadan marka qofkii xaafidka ahaa hadduu shakiyo kitaabka inuu u laabto kitaabka marka waa ziyaadatu ixtiyaad marka wax la qoraayo ixtiyaad ee kitaab keligiis leh wax lagu xifdin karaa ma la dhihin aslan marka waxaaba qaldan muqadamadooda dowkaaladooda kitaab sunnadii lama qorin waqti dambaa la qoray ixtimaal waxaa imaanayo inay dayacantay waxaa la laleeyahay marka horeba muqadamadaas haddaan la qorin waxbaa dayacmaayo maba isku waafaqsanin oo yacni kitaabadu inay alwasiila alwaxiida lixifdi turaah inay iyada tahay ma isku waafaqsanin qodobka labaadna wuxuu noqonaa laba qarni ka bacdi baa la qorayna laguma waafaqsana oo ka horaa la qoray labadaas shay marka waa muqadamadii baan u saxnayn marka <clears throat> wuxuu yidhi marka faida ikhtalafa raawiyaani laba raawi hadday iskhilaafaan fa akharu iyo ka badan calaa shaykhin sheykh ay isku khilaafaan nudira waa la fiirinaa fii man kaana yuktabu canhu waxaa la fiirfiirinayaa midkii ka qori jiray sheekhaas maalan waxay isku khilaafeen xadiid shucbaa la ysku khilaafay tusaale ahaan ama xadiid zuhri ardadiisa iskhilaaftay yaa ka qori jiray yaa la leeyahay marka ile ninka ka qori jiray xifdina waa haystaa xifdiga ninkaanuu kula mid yahay kitaabna waxbaa ugu qoran yahay yaa ka qori jiray baa marka la leeyahay fa idaa wujida haddii la helo kaana jaanibuhu dhinaciisa aqwaa xoog badnaan badan min hadihi alxayfiya dhinacan qaala axmedu imaam axmed wuxuu yidhi can cubaydillaahi alashjaciy alkuufiy kaana yaktubu fi lmajlis majliska asoo fadhigu qori jiray fa min hama meeshaas ayaa saxa xadiiduhu xadiidkiisu u ansaxay wa tacliiluhu hunaa kannasi cala alqariinati tacliilka famin hama ila tacliil waa mogta meeshaas darteed tacliilkiisu marka waa nas oo kaleo qariinadan ou nasgare nasgaraynayo qariinaduna waa maxay xifdu lkitaab lidaa qaala bnu maciinin ibnu maciin wuxuu yidhi canhu xaggiisa uu ka yidhi biannahu cubaydullaahi alashjaciy waaye biannahu aclamu nnaasi bisufyaan athawriy sufyaan athawri ninka ugu xadiidkiisa ugu aqoon badan buu ahaa min ahli lkuufati reer kuufa sababtuna waa maxoo qori jira wamin dalaa'ili hadihi alqariinati qariinadan xifdulkitaabka adiladeeda waxaa ka mida qowl bni lmubaarak ibnu lmubaarak hadalkiisii uu yidhi id ikhtalafa annaasu dadka hadday iskhilaafaan fii xadiidi shucbata ay isku khilaafaan fakitaabu gundarin xakamun baynahum maxamed ibnu jacfar gundar kitaabkiisa ayaa kala bixinaya garsoore iyo xakam waxaa ka noqonaayo kitaabu gundar wadakara bnu khiraashin wuxuu sheegay can ilfallaas abu xafsin alfallaas camru bnu caliyin wuxuu ka sheegay qowlahu hadalkiisa kaana yaxyaa wacabduraxmaan wamucaad bnu khaalidin waasxaabunaa waxay ahaayeen ida اkhtalafuu hadday iskhilaafaan fii xadiidi shucbata ay isku khilaafaan rajacuu ilaa kitaabi qundar qundar kitaabkiisay u laaban jireen fa xakama baynahum isagaa dhexdooda kala xukumayay marka welidaa kan dartiis ayaa asbaxa oo u ahaaday ninka la yidhaha gundar oo u ahaaday min aqali asxaabi shucbata khataan shucbe ardaydiisa midka ugu gef yar yacnii kitaab inuu ku qoranayo darteed darteedba wuxuu ku noqday kan ugu gef yar waayo markuu kitaabkiisa ku qorto kitaabku ka jeegaraysana hadduu shaki yar galo kama qaala alimaam axmed sida uu yidhi waqadamahu abu zurcata abu zurcana wuxuu ka hormariyey fii xadiidin xadiid isagoo ka hadlay cala tnayni labo labaa meel isku raacday qundarna meel buu aaday qundaruu rajaxay humaa labada abu daawuud aطayaanisiy wayaxya bnu zakariya khaalafaahu fii shucbata bay ku khilaafeen kitaabu lcilal libni abi xaatim ayuu ku yaalaa wa mima dukira fii awhaamihi nnaadiri waa bani aadani isagane awhaamtiisa naadirka ah canhu waxaa laga sheegay yani qowlu abi xaatim baa ka mid ah hadihi ziyaadatu ziyaadadan alatii zaada qundarun qundar uu ziyaadiyey can shucbata shucbo uu ka ziyaadiyey fi lisnaadi isnaadka dhexdiisa laysa bimaxfuudin maxfuud ma ah yacnii qundar laftiisu marmar naadira waa iska gafaa laakiin sida badan hadday ida ikhtalafa asxaabu shucba fagundarun xakamun baynahu wa min shawaahid اlictimaadi cala اlkitaabi kitaabka cuskashadiisa waxyaabaha daliilka ah waxaa ka mid ah alkhilaafu cala leyth bni sacdin khilaafkiisa fii xadiidin xadiid ahuwa can sacd bni malik miya marfuucan am saciid bni abi saciidin mursalan qaala abu zurcata wuxuu yihi fii kitaabi leyth waxaa ku taalla fii aslihi saciid bnu abi saciid walaakin luqina bilciraaqi ciraaq baa loogu talqiiniyey can sacdin marka wixii kitaabka ku yaallaa la rajaxay wa qaala yaziid bnu haaruun wuxuu yihi adraktu lbasrata baan soo gaaray waida اkhtalafuu fii xadiidin hadday isku khilaafaan xadiid nataquu bikitaabi cabdilwaarih waxay ku dhawaaqayeen ay qaadanayeen cabdulwaarith bni saciid alcambariy atanuuriyu kitaabkiisa wa qaala mansuurun mansuur wuxuu yihi qultu liibraahima الnakhaciy ibraahim الnakhaci baa wuxuu ku idhi maa lisaalim bni abiljacad maxaa ku dhacay atama xadiidan minka uu kaaga xadiidkiisa uu kaa dhammaystirnaan badan yahay qaala wuxuu yihi liannahu kaana yaktub waa qori jira wa qaala abu xaatim waama alxufaadu wa asxaabu lkutub xufaadda iyo asxaabulkutubka kaanuu yumayizuuna waxay ka ahaayeen inay kala soocayeen kalaama zuhriyi min alxadiid dadka xufaadda ah iyo kuwa wax qorto hadalka zuhri iyo xadiidka waa kala sooci jireen yani hadalka zuhri muxuu noqonaa markaas haddii xadiidka lagu dhex daro maxaa la yidhaahdaa mudraj mudraj marka way kala sooci jireen marka qofkaan xaafid ahayn waxna aan kitaab ku qoranin waa isaga dhex darmay marka wa qaala aydan wuxuu yidhi murajaxan bilkitaabi isagoo rajaxayo maalikun maalik saaxibu kitaabin buu ahaa wahada axmedu axmed imaam axmed waa kan yurajixu waa rajaxayaa bisababi lkitaabati kitaabada darteed qaala abu aalibin liaxmeda wuxuu ku yidhi man axabu ilayka yaa agtaada loo jacayl badan yahay yunusu yunus ow israa'iilu ama israa'iil fii abi isxaaq marka laga warinayo qaala wuxuu yidhi israa'iilu israa'iil liannahu kaana saaxiba kitaabin oo qoran jiray ikhtisaaskana waa loo ikhtisaasku labadu waa ka siman yihin wa haadihi alqariinatu qariinadan rubamaa khaanat saaxibahaa qariinadan waa xifdulkitaabka qofkeeda iyada lafteeda inay khiyaantaan la arkaa fa aharat fiihi ay saamayso kamaa xasala lijariir bni cabdilxamiid addabiy xaysu qaala wuxuu yidhi iddaraba calaya waxaa isaga kay dhex yaacay oo iskaga kay baraanbaray oo isaga kay horyimid xadiidu ashcad wa caasim faqultu libahzi bni asad ayaa waxaan ku yidhi albasriy ayaan ku idhi marka arrinkii baan u sheegay fakhallasahaa lii waa ii gareeyey wa kaanad waxayna ahayd fii daftarin waaxidin hal kitaaba ay igu qorneed hal daftar ayay ku qorneed marka isagoo mararka qaar qofka ay wax u qoran yihiin baa wixii si ay ka noqonayaan wuxuu hadalkan dambe u keenaa mar walba kitaabku asal maa mararka qaar waata kutubta mustalaxa lagu sheegay sifatu riwaaya marka laga hadlaayo xifdiga iyo kitaabka hadday iskhilaafaan kee la hormarinaa mas'alo wahay sifatu riwaaya lagu sheego qaar waxay rajaxayaan xifdiga leanna saasa lahaayay leeyihiin ikhtisaasku marka waa qariino kale waaye halkaan anoo joogo hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allah wslm calaa nabiyina mxamed